على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نسينا بفضلك يا لطيف ربي يسر وأتعسر وأعني يا كريم عسى ومبرن الشلي تميز جدود الثانية كالأولى في هروك على سجودا والمشهور سيقولك مشهور كأه ومشهور كل واسع شأن يقول شأن wixii loo jeedo waa soo martay waxaa waaye sanu jalsatin fadhi suno ahaashadiisi waaye sunayntiisi waaye sanu jalsatin fadhi oo yani khafiifatin oo fudud fudud yani sunayntiisi waaye bacda sajdati thaaniya sujuudka lamaad bacdigiisii fadhi khafiifa la fadhiisto suno ahaashadiisi waaye sunayntiisi waaye bikuli raacti laga arko oo yaquumu aska cayanaa xaggeedii jasirtul istiraxa la yihaaha hadda dadka badi markay suufista cawaamta waxay kuleeyahaen ayaa markii yani aan suubino markii macduura gooni waaye waxaa yani waa macduur daruura bakawaa waxaa waaye jiratul khafiifa waxaa loo jeedaa jiratul istiraaxa waxaa waaye markii oo waxaad uficaysaa markii fadhiga horta sunna waxaa sunna tabarug saan loo fadhiiso kulli xaal markii magaciisi oo sujuud kasoo kacdid oo tractedka lamaad waay sajdeda lamaad bacdigeedii oo sajdada oo oo fadhiga oo laga kacaayo oo joogsi loo kacaayo waxaa la suneeyaa waxaa la suneeyaa inuu istiraaxa fadhi oo yar oo khafiifa as fadhiisto akris ma laha waxaan is fadhiisto markaasi hira kaco imkii oo sujuudka soo kaco saama soo kicin masaan la dhahaa bacdigaas kacaha waa kaas ninkii oo magaciisii qabar haynin waa kaasaan waay ununka camal waa kaas inta inaas qabto labadiisii yani jilboodi inaa gacmo kiisas ku aadiyo oo saacas u kaco fadhiga labaad yani sajdada labaad bacdigeedii fadhiga laga kacaayo jalsat istiraaxa aala suneha sunna waaye jalsi khafiifa la yihaaha fadhi oo fudud waaye oo saa akrisma habto allahu akbar asuu tiri saan hadi kac haddii saayisda badanaa ah oo la yaal waxa le wax cusub waa iskeena waxa waaye sanu jalsatin khafiifatin oo loo fadhiisto lilistiraaxa meel shisha aha loo fadhiisto sujuudadka soo gacda kiilamaan waxaa u rabaa kacid aad rabtaa kacidda waa ku bannaan tahay waxma kaa buraayo waxna yani haddaad ka tagtay waxma kaa jabna haddii soo soo kacdid oo iska kacdid le waa bannaan tahay laakin waxaa sunna ah inaad kasoo saantala ahayd eh. bacdi kacdi yani fadhiga oo laga kacaayo waayo fadhiga laga kacaynin waanu imaa doonaa taas aa la sunnaya ma kasteen saa kisto sunna waay nabigaa yeeli jiri xadiida u daliilaa badan waa imaad الثاني في كل ركعة يقوم عنها يعني فرق او على علبهين التحيات قالوا جيلا فرق التحيات للآخر أول لك علبها يا بابا الفليسة اتباعي صبنها الوعاء بالاتباع صبنها الوعاء نبغى يجري والوراء بخاري وريي انت واي ثاني خلافة وركيس خلاف ضعيف واي حال خبر كاس وحواي وبنان تهي سيدي يعني وائل بن حجر أوري رواية بقى وحواي ملسنا maxaa yeelay suna ma aho anahu sal اlahu alayh wasalam kaana idaa rafaca ra'sahu can sujuudi istawaa qaa'iman markiis haddii madaha sujuudka iska soo qaado horgeyska joogsahay xadiidkaas waa laga xoog badan yahay waa ibn xijra wariyey hmm. waa isku hayaan culamadii muxadisiintii intaas ku haysaan hmm. alaa kuli xaal waxaa la yidhi waxaa lagu jawaabay yani xadiidka oo waail bin xijir waxaa lagu jawaabiyey waail bin xijir rag waaweynaa galaa saxaabada waaweynas ahay mulugtaas kamid ahay ninka oo weyn oo ibn khalduun la hiraa oo taariikha weyn iska leh <clears throat> ayaa galaa jadkiisi waayo waa kaas <clears throat> fi kuli ragcatin haddii lahiri fi kuli ragcatin yaquumu canhaa lahiri yaquumu oo kacaayo canhaa xagee iska kacaayo fadhigaas oo fduud oo istiraaxa loo fadhiisto sunahaa waaye ragcatin ragcadaasi waxaa loo jeedaa yani fardi iyo nafli ba iskugu jiraan waxaa ku baxay sayd talaawi markii qur-aan la akriya sujuud aayto sujuud la gaaro oo laga sujuudo male saan loo sokaa oo laga sujuudsaa ninkaas war kale male istiraaxa istiraaxa mala sugaayo sayd shukrigiina haddii loo helaa diyaara lagu lade sayd shukri ah sunna ahaa iyana waa lagu sujuudaa yani male istiraaxa male i male waa sujuuday waa socday kuwaasna ku baxeen marka waxaa waaye haddii ninka afarka asdukahaayo hal tashahud istiraxa waa fadhiisaa fikul nooca ragca walbaba waa fadhiisaa hmm. ala kuli xaal imaam nawawi waxaa si radi allahu tacaala canhu ardaahu التاسع والعاشر والحادي عشر ركنiga sagaalaad ruknigii sagaalaad iyo rukniga tamanaad والحادي عشر rukniga oo tam iyo koowaad inta waay التاسع والعاشر iyo والحادي عشر arkaantay kamid yihiin waa kaas arkaantii oo salaada rugniyaalkeedii yay ka mid yihiin ataasicu kii sagaalaad iyo walcaashiru kii tamanaad walxaadi cashar kii taman iyo koowaad arkaantay ka mid yihiin arkaan salaad waaye salaada arkaan halkeeda waay ay ka mid yihiin maxaa waay iidana atashahudu <clears throat> tashahudkii waaye ataxiyaadkii waaye iyo wquud wquud tashahudi ataxiyaadkii fadhigiisii waay wsalaatu saligii waay oo nabiga lagu saliyo sal llahu alayhi wasalam lagu saliyo waay arkaanta marka lafi iyo nashri iyo muratab geli inta maxaa yeelay waa saaran yihiin ataasic waxaa saaran atashahud atashahud taasici waay qucuudkiisi caashirkii waay salaatu cala nabiy axda casharkii waa inta saddexdaan awelka awelka saar التشهد يعني التاسع واحد صلاة قعودك كي عاشركي واحد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وصليه تحيات العزيز لو وصليه فقرية بيكون واحد الأول للأول والثاني للثاني والثالث للثالث وإساريين ستحدي وإساريين هذا واسو كل من إمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بلاغ الفير تمام dadkaan ilaahay saa usii damo cilmi ilaahay usii nuur ilaahay usii warkii dhawaasoo kale war ataasicu wlcaashiru wlhaadi cashar atashahudu waqucuuduhu wsalaatu cala nabi sala allahu alayh wasalama raxmaddan waxaa waaye nuur ilaahay sii waayo nabawaday jees oo jeed ay ku arki jireenna wax u sheegi jiray af keliya maaha tacbiirka keliyaaba ku kudeekaa tacbiirka solo cabri keliya kudeekaa inta waay rukniga tagaalaad taxyaadkii waay kan hore kan hore waay yani waa isleeyihin kulligood kii hore kii hore isleeyahaa kii tagaalaadka atashahudka isleeyahaa cashirka fadhigii waay kamiku haddii cashir asalaatu cala nabiy sala allahu alayhi wasalama saas ay isku saaran yihiin rukniga tagaalaad ataxiyaad waay kan tamadaad fadhiga waay maxaa waaye fadhiga in la isku akriyo aa rukni ah ataxiyaad inaa jo isku akriyo kama ansaxayso rukuuc isku akriyo kama ansaxaayo sujuudka kuma ansaxaayo ataxiyaadka waxaa rabaa aan rugnaa inaa waqucuuduhu malayno qucuudu tashahudi ataxiyaadka tashahudka dhexdii in isku akriyo waayo saliga nabigana saas oo kaleeta waaye nabiga marka isku saliha uu saliha soosta ataxiyaadka ku jiro meel kale uu saliga uma gudayso arkaantii kaleeta dhexdoodii hadda uma gudayso fadhiga oo dhan inuu sali waayo wakaas inta waayo sala allahu alayh wasalam ataxiyaadkii inaa wax isku akri waayo fadhiga dhexdiisii kitamii koowaad waxa waaye nabiga inuu ku saliy sala allahu alayh wasalam nabiga salaadiisa nafteedii sala allahu alayh wasalama waxaa la rabaa ay ku dhacdo saligii nabiga inaa qucuud oo ku imaam nawowi waxaase radi allahu tacaala canhu ardaahu magaciisii saydiisa kheyr ku heleynaa cilmiga ilahna u furaaye ninka oo magaciisii oo gaari waaya imaam nawowi qudubnimo waxaa lagu khatimi ah saddex beri aakr ah cumrigiisi ilaa saddex beri ah qudub la siiyey ruuxinama la siiyey qudubnimo lagu khatimi raguusan weligiis wax qabow macabin biyo qabow macabin weligiis yani waxyaalaha oo magaciisa dheeraadka ah hiifkiisi ilaa waaan sii fahay ma jijiriheyn makoroni sarees ilaa hadii isfadhiyo aska dhaco iskahir ah aska askagamaanyo aska loloodo markaas loloodo kabacdi asiifa jir magaa daraasa cunka gamaanya niraha aska gamaanyo lolmo inta aska loloodo ilaa markaas markaas maseexeen deeraad yani masuubeen hun guriya malacuneyn oh, ilaa yani oo aad loo baahdo saanay ku gaareen waxood kulli sharcigas ah suubanahood ay ku dayaan ay ku gaareen ninkaas waxaa la gaaray nin oo suufi ah waxa gali meel kutub lagu gadaayo waxaa siri kutub ahaan oo nuur ka leh yani maxay yihin kii kutubaha gadaaya maktabka joog waaa siri aniga nuurn arku haaya kutuba arku hayaay adiga waxay nuurku aragta soo khabo bacdii waa gali mahay ma ruqsiya anaa soo bixi hasi kutubtii soo bixiyo oo soo hawa hadii la firiyo musanafaat nawaabi le waayo nawaabi kuwa sarifi le waayo kii soo qabtaba waxay noqdeen imaam nawawi radi allahu tacaala canhu ardaahu kutubhiisa ay noqdeen m waaa laga kasi yani kutbanimadiisa dhan waaa lageliyay kutubhiisa la geliyay fadligiis waa weynay karaamo badana si karaamat lfuqahaa alu magacaaba karaamat lfuqahaa markii waxaa kamid ahaa imaam nawawi karaamadiisi imaam shaafici karaamadiisi konton ninkan afartan iyo kastoo asku geeriyooda dhalinyarla iska ahay afartan imaam nawawi iyo kasto ma guursani weli ma guursani yani asugu sohay zuhdi daraadiisi addunya cilmi in adduunka yani asoo saaro dadka muslimiinta in wax taro kitaabaha kutubihiisaka uu hooseeyo arbaciina nawaawi waa ku haasiin riyaadan saalixiin waa ku dadkii hadda soo baxay oo magaciisii nimanaa soo baxeen albani waa layiraa iyo ku kaleeta oo leehayaan imanooga kutubihiisa la dabagalay xadiiskiisa wa laga sheega xadiis yaa ka horeeyey yaa saaray xadiid yaa dadka soo gaarsiiyey i ka ay ahayn hada waxaa laleeyahaa xadiidki kasaan waay ku albani lera soo baxay sis ahay ma aqaan ninba yani ilaah wax maka sheegi karne yani diinkaas alaa kuli xaal haybada ka dumiyey diinkaas haybada ka jibiyey dowtaan maalkan oo laga heli oo betrolka loo heli waxba inay galeen hataa casqalaanigii weynaay oo inka weligood eraactaa jireen markay arkeen inaa axaadiiska si ahlusunna waljamaca inaa sihay oo xadiidyaalkii magaciisa astawiilaayo tawiil yani sharci waa ku yahay ay arkeen axaadiisu sifaadaas tawiiliy aayatu sifaadaas tawiiliy sileeha ilaahay yad in allaha samiicun basiirun yani in allaha yani yadaas liyada bal yada mabsuudataani yani laleeyahay yani quluub lkhalqi bayna asaabici min asaabic araxmaani marki waaa tawiili istabaa aramaan calashi istabaa waa tawiiliy tawiilkii ay diideen waay leeyiin ma sayaad leh waay imaam axmed bin xambal markii sida oo magaciisa tawiil meel barkiisaas diidiyaa jiraa waa lagu qabtay waxaa la yidhi wahuwa macakum fisir waxaas yidhi macakum wahwa eebahey macakum waa idinla jiraa jiritaan isla jirna camal mi asaas ka dhigaa sum oo ay fisirale bilcilmi asiri walcawni kaamaas ilahayn wada jiraa waa tawiishyaal bilcilmi baa titiri macaku macnaheedi hadii daahirka lagaago isla jarid waay haddii hadda maxaa isku awili maaa isku awili bilcilmi ay leehayaan ma kabaxi karaan asaacibi raxmaani saas oo kale waa saddexadiika lagu qabti saddexdaba waa ku afduri waa ku afduri marka ta'wiil waa jiraa qur-aanka ka arkaysaa wahuwa khaajicuhum marka laleeyahay ilaahay waa dhagraama laleeyahay wahuwa khaajicuhum makaruwa makr allahi wallahu khayru lmaakiriina ma laleeyahay walawla ta'wiil waa kuli shay bal yadaa mabsuudataa labadii gacmood marka laleeyahay tawiil waa banaan yahay ki isdiid ki marka isdiid arkaan ragii soo baxay oo dambeeyey binbaadi kuwaa laleeyahay waxay daba galeen asqalaani kutubhiisi inay labaan iskashada fatxulbaarigi oo oh, kutuba oh, u qeym badnaayeen oo la dhehi jiray laa sharxa bacda alfatxi ay gaari culamada sharx oo bacda alfatxi fatxulbaari ka dambeeya ma jira laa fatxa laa sharxa bacda alfatxi laa hijrata bacda alfatxi ma bacdi culamada fadxiga weynaantiisa iyo hoose yani ictiqaadsan yihiin wax ka gaareen inay rahin laa shara laa sharxa bacda alfatxi fatxulbaari bacdigiisii sharxa jira maja maxaa le mawsuuc waaye axaadiista nabiga laga soo wariyay intaha malyuun waaye kulliba kusoo aruuriya sharxiisi maca dalika yani ikhtisaar iyo iyo basti kulliba uu soo aruuriyay ninkiiaas dabatari marka kaas maxaa loo qaataa inaad diinka heebadeyda la ridoohayo diinka heebadaydi aa la ridogaayaa dadka dad oo dadka la shaqeehaay waaye hadda waxaan ognahay inta haddii ana fatxulmadiidko ree aan bilaabi lahay shee xasan waa isku bixiy foorxuma soo jiid inta dhawr buu sami lahay waana akri karna waa isiyahayna male fatxulmadiid taamsiyaa ay jeclihiin haddaan bilaabi lahay maanta beecu hasaaday alashaa kulli xaal waxyaalaha oo sheelaanka waa iska jecliyahay waa la yaqaana wixii kaleetana saan looga dheerahaa fatxulmadiid le haddaan bilaabi lahay maanta waa la dhihi lahay ay bas waa haweenaad bilaaban soo xaadirin lahay qasdiyan oo yani hadda fiqiga uu sheegaayo cilmulfiqi waxa waaye cilmiga oo cilmumta u weyn waaye nimaa haydin cilmi ma haayo ninkii oo yani si fiican u fiiriya waa ogaaha yani kelima keliya oo aayad aan wadan ama xadiid aan wadan ama qiyaas aan ku soconin ma jirto kulligeedii xadiidii aayad ay saaran yihiin kelima walba oo soo sheegay marka maxay naqatay asleenkii qur'aanka iyo xadiidka tafsiirkooda waay cilmu fiqhiga tafsiir u ah asleenka aad maqlaysa qur'aan iyo xadiid waxaa yani yani tafsiira waxay tafsiir u yihiin fiqiga u tafsiir ah joogaa fisiya macnihiisiis yahay culamadan waaweyn radi allahu tacaala canhum shaafici imaam hambal imaam axmed imaam abi xaniifa imaam yani malik dadkaas waxay kusoo fisireen leh waay ninba tafsiirkiisi ijtihaad iyo daliil iyo walba soo taa ftashahud allahuma sali wsl barakadooda alla siiyo marka imaam nawawiyaan sheegeyn waxaa iskuli hadka fiir fatashahudu ataxiyaadka iyo waqcuuduhu fadhigiisii qucuudu tashahudi ataxiyaadka fadhigiisii marba damiirka celi incaqabahumaa salaamun incaqaba hadou la cirbihaayo salaamu salmase airb la cirbihaayo ruknaani lama rukni waaye ataxiyaadkii iyo fadhigiisii haddii salaam marsi ay ka dambeeyaan salaam maqsi oo ka dambeeyo ataxiyaadka iyo fadhigiis oo salaanta maqsi oo salaam maqsiga ka dambeeyo oo ka cib oo cirbihaayo lama rukun maayo wa ilaa haddii salaan maqsi ay ka dambeynin fa sunnataani lama sunno waaye sunnataani lama sunno waaye sunnataani lama sunno waaye macnaha waaye taxiyaadka iyo fadhigiisii oo ka salaam naqsiyaysid waxay naqahayaan lama rugni waaye waas waa lama rugni kuwii salaasa ka dambeyn la salaam naqsiyeen taxiyaadka dhaxa waaye taxiyaadka dhaxa waaye kii koowaad fadhigii qiyaamkii iyo qiyaamkii lamaad haddii fadhigiisi haysid kii dhaxaadaa la yidhaha ataxiyaadka dhexeeyo salaam maka cirbiheyso salaam maka dambeeyo salaam maka dambeeyo haddii kii salaam ka dambeeyo fadhigiisii ataxiyaadkii salaam ka dambeeyo fadhigiisi iyo magaciisi iyo iyo ataxiyaakiiba lama hor ku dhawaay hadii fadhigaasi ataxiyaadka ay fadhigoodi oo salaan kaga baynin fasunataani lama suna waaye wailaa hadii oo salaam ay ka cirbiheenin oo loo cirbiheenin fasunataani lama suna waaye lama suna waaye lama suna waaye Hmm. hadda kashawd maxaa loo magacaabay kashawd waxaa loo magacaabay lama shahaada lamada shahaado yani inuu akriyo awaajibah yaa ku dhex jiraan ataxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu alطayibaatu ashhadu an laa ilaha ila اllah ana muamad ashhadu ana muxamada rasuul اllahi ma lamada shahaado la alibi min ilaaq اljuزء waraasat lkul yaa juz ala aala sheegay waxyaalaha dhan lasoo akriya ataxiyaadka maluu magacaabin tashahud maluu magacaabin ataxiyaadka waxaa loo magaa loo magacaabay iyagaa waxaa soo akriya almubaarakaatu asalawaatu atayibaatu lilahi assalaamu calayka ayuha anabiy waraxmat ullahi wabarakaatu laga soo sheegay maluu magacaabin waxaa loo magacaabay lafdiga ashhadu an laa ilaha illa allahu waashhadu anna maxamedun rasuulullah iyagaa muhim ah xikmada loo sheegay waxa waaye iimaankii kuwa ku xasilaayeen waaye waajibaa looga dhiga ataxiyaadka in lu tashahudo lu ashahaato lu ashahaato iyg magacaaway aتaxyaadki dhan ba waa lahaa atashahud haadsasho atashahud manaa ashahaadsasho ataxyaadka dhamaanteed ashahaadsasho ma ahe bacdigay kamid tahay marka waa lahaa min baabi waaa lahaa majaaz mursal u magacaaba min baabi ilaaq اjuزء iradat اkuli si ilahay asra ma wahe qum ilayla ilaa qaliila awadii ka ilaa qaliil in yar mahayne yani salaada dhamaanteeda joog maahin salaada waxay leedahay rukuuc waxay leedahay yani waxay leedahay juud waxay leedahay ictidaal waxay leedahay akrisyaalkanay leeyihiin maxaa ilaahay cabiri aad ku cabiri qomileyla kac macnaha dukaa la wadaa duko duko aa la wadaa qiyaam keliyaa la sheegi min baabi ilaaqi ljuzi wadaatulkuliyaa la wadaa maxaa yeelay waxaa looga sheegay salaada arkaanteeda dhan waxaa umuuqasha ahaasha badan qiyaamka umuuqasha badan inta kaleeta faataha akris waaye waxaa ka muuqasha badan waxawaaye uu muuqdo joogsiga waaye joogsiga taas joogsigaasa ilahay ومن ليلة taas camal waaye yani atashahud waaye majaaz mursala layihaha inta waaye wakayfa sidii oo qaacada oo ufadhiisto ninka dukahaayo si isu fadhiisto jaaza banaan waa kaas si isu fadhiisto si kasta isu fadhiisto a banaan wakayfa qaacada jaaza banaan waa kaas maxaa yidhi imaam nawaawi fatashahud waqucuuduhu in caqabahumaa salaamun ka safiir tashahud ataxiyaadka iyo qucuuduhu fadhigiisii in caqabahumaa haddaw la cirbihaayo waa kaas salaamun salaam haddaw lasoo cirbihaayo rugnaani lamadaasey rugna waayo tashahudkii iyo magaciisii fadhigiisii bay rugniyeen ahaaya yani salaad ka mid ah wailaa yacqibuhumaa macnaa mala cirbihaayo salaam mala cirbihaayo fadhiga iyo atixyaadkiisii yani salaama la erbahaya tacadiyada salaama leh atixiyaadka dhexeeyi waayo atixiyaadka dhexeeyi waayo oonaka hadda saa waayo haddii olamaad waaye afar duur hadii yahay atixiyaad kalamaad macnaha salaama la erbiyo waa laga kaca taasi sunna waaye atixiyaadkaasi iyo fadhigooda ba sunna waaye macnaha waa sunna waaye had iska tago imaam yani iska tago ma usoo naqaayo usoo naqaayo had soo noqda khatar waay waa iska jiraac kale usoo noqdana waa leeya ma usoo naqaayo maxaa loo jeeday yani in oo yani abcaad oo min bacdi abcaadi salaaday kamid tahay bacdun abcaadi salaad waaye taxiyaadka dhexeeya waaye lama sunna waaye lamadaasay sunna waaye bacdun abcaadi salaad ay kamid tahay sidii qunuudka laga camal waaa lagu tagaa alagu kabaa hadii laga tago sujuud saawi alagu kabaa hadii laga tago sujuud saawi alagu kabaa a ataxiyaadka ka tagti waa iska joogsati iska joogs waa lamaadi unfrida ahayd waa joogta musaliinta hadii yani imaamka asjoogso ay arkaan lamashe yani mufaaruqan waa sugaayaan ama waa la joogsaaya hadii rabaan mafuraacayan khilaafki usuga mafuraacayane dilamaad saddexaad aan dilama aska dhigto isagoo saddexaad iy kasaayaan malkacayaan way sugaayaan haddii soo naqdo kabacdi adooti markii sujuud saawi asujuudo waa raacayaan salaadoodina yani waa ujartaa inay raacaan waay waa raacayaan haddii rabaan waa faaruqaayaan yan waa ina imaan doontaa insha allah intidaar ay leeyihiin ama faaruq ay leeyihin si afdal ah may isku imaan doonaan waa kaas imaam as ahay haddii saas yaada qasdaha taas ubu tago waa leeyaha sujuud saawis ku kawa markaas waa leeyaha وkayfa sidii qacad imaam nawx radi allahu taala anhu an wakayfa sidii oo qacada asu fadhiisto jaaza waa banaan tahay sisu fadhiisto ataxiyaadka ku fadhiisto waa banaan tahay fadhiyaalaha waa soo jalasaat salaad waa la soo sheegay atiyaadka hore maxaa waay hadda hadda fi lama rugni waa la heli hmm lama fikr rukni waaye midkoodii ficli waaye fadhida waaye mid kalamaad salaamtii ataxiyaadkii waaye mid kalamaad yani waxa waaye salaamtii ataxiyaadkii waaye lamada rukni haddaan lasoo sheegay <clears throat> oo lasoo sheegay akrintii i fadhigii ataxiyaadka akrintiisi mid waaye fadhigii mid waaye mid waa ficli rukni oo ficli waaye rukni oo la falaayo waaye ficli eh fadhiisishada kalamaad oo ah atexiyaatkani rugni oo qawli e waaye rukni qawli waaye lama rugni waaye ficli oo qawli ah haddii qiyaama iska carbi haayo atexiyaadkii dhexi waaye taas yani lama suna waatii soon sheegni waaye marka faefi sidii qacdas fadhiisto jaaza banaan waa u banaan tahay yani salaada salasaadyaalkeedii waa soo ogaani fadhiyaalteedii waa soo ogaani fadhiyaalka salaada waan soo ogaani haddii aan ogaani salaada fadhiyaalkeedii taxiyaadka horo iyo dambe fadhiga oo bayna sajdatayni si kayfiy mm, siis fadhiisto banaan tababuca siis fadhiisto banaan afargeyso kaasila fadhiista waa kana banaan waa kaas dhibcaa hadduusu fadhiisto fadhin jaan yareedaa la yaraha banaan jilbaas dhigtay yani saasu fadhiistay saaxa dhibca kan lama dhaqaaqaayo dhaqaaq farijaayarta makruuha siya kan waay saan haddii sikaas fariiskan saacata oo saan haddii fariisane saacada loo fadhiisaa loo banyahay waa kaas tan saan dhahay lul dhaqaay dhahaan waa kaas awa iftiraashu saddex darsiyaalka la sheegaya saddexdan waay oo salaada kusuubihaayo talabu afrikaysood oo kale kilamaadkii nishaag iyo farijaayaalkii awa iftiraashu qowlad iftiraashu guulashadiisii gawladiisii ninka masaliga askugladu jaaza banaan askuglada maxaa waaye waana keeni doonaa jaaza banaan hmm. markii sidaa ay tahay waay wakaas macnaha jaaza banaan iftiraash maxaa la yiraa waxaa la yiraa kitaabkan oo keenaa waana maa doonaa tan horo ixtiyaadka horo oo uu lahaa waxaa loo suneeyaa iftiraash loo suneeyaa duglid askugladu ninka dushaaya inuu rubyadu waa loo suneeyaa iftiraash maxaa layihaaha iftiraash waxaa layihaaha ninka dukaayo yani anqawgiisii anqaw anqawgaadii lugtiisii anqawgaadii anqaw baa tirayn hay anqaw batirayno hay anqaw qaan racna anugu raxamra figi qaan racna eh qoob baa kan qoob qoob qoob kan nka ogtahay a somalia waa ximaayeeyaan soomaaliga markiis way kasoo kacay oo nool oo shaala soo kacay markii golaa gobolka dhexa isa gaari waa bukti markii dhulkan koofur asimid waa dhinteen luqadaaya ku taal culimad ay ku tireen saahib laaya dhimana waxaa waaye dunta ka hadashay ona kana carabkaa lena saas <laughs> waxaa ba layihaha bero waxaa la yihi berbera la alberberi baa la xadiidka ku waxaa la yihi berber maxaa dadkaa loo magacaabay waa liberberati lisaanihim afkooda barberber leh alsaan waxay ka hadlaan dhunta berber waxaa la yihaha yani eriga codkiisa berber la yihaha waa liberberati lisaanihim xadiidka ku sheega lisaankooda berber leh soomaaliya waay cod eri ay qabaan dhuntaa laga hadla nano waay hadana hmm, nano waay Hmm. ninka oo tukahaayo iftiraaj macnihiis maxaa wahay iftiraaj waxaa waaye kan tukahaayo musalliga inuu ku fadhiisto waxuu ku fadhiisahaa lugtiisii canqawgeedii lugtiisii canqawgeedii oo ku fadhiisahaa lugtiisii canqawgeedii oo ku fadhiistaa lugtiisii badax waay lugta midig maaha lugtiisii badax canqawgeedii oo ku fadhiistaa wayansibu waa oolaa yumnaahu lugta bidig yani waa ogaa wayba waa dejiyaa aطraafa asaabicihi faran